الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفول بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطرد في صب الأنثى وزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاث وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فول إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر تيا واللام ما استغيث عاقبة ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف ما للمنادى اجعل لمندب وما نكير لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب سله بالالف اتلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من washakla xatman owlihi mujaanisa in yakun ilfatxu biwahmin laabisa wawaqifan zidhaa saktin in turid waintashafa almadda walhaa laa tazid waqaa'ilun wacabdiya wacabda man finidalya daa sukuunin abdaa asmaaun laazamat annidaa haadihi tani asmaa'u asmaa weeye asmaada oo laazamat laazimtay annidaaa nida laazimtay wafuru lafdigaa bacdu maa shay qaarkii ayuu ka mid yahay yukhasu la khasisayo binidaa'i nida lagu khasisayo lu'maanu wa nawmaanu labadaa lafdina kadaa waa la mid wadarada waxaa qiyaasoobay fii sabil unhaa haweeney caydeeda waxaa u qiyaasoobay wasnu yaa khabaati yaa khabaati wasankii walamru amar min aulaaiyi ulaai xaggii xaal uu ka ahaadayna kadaa asna waa mide washaaca waxaa faafay fiisa bidukuuri dukuuri ragcaydiisa waxaa ku faafay fucaluu walaa taqis hana qiyaasani washadda jurra waa la jaray fi shicri shicri ayaa lagu jaray fulu lafdiga fulu ah halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi baabu nida ayaan ku jirnay asmaa nida laasimiyo in loo nideeyo mooye si kale isticmaalkeeda uusan ku bannaanayn qaar ka miduu sheegay qaarna wuu ka tegey qaarka uu ka tegay waa soo marnay oo waxaa ka mid ah lafdiga allaahu a miim shidan haddii eh, gadaal laga dhigo oo allaahumma la yidhaahdo nidduu khaas ku yahay ab iyo umta haddii loo dembaysiiyo abati ummati la yidhaahdaana nidday khaas ku yihiin si kale looba isticmaalayo asmaa noocaasoo waxaa jirtaa nidda ku khaasa musanifkana halka kuma uusan sheegin wuxuu kaga kaaftoome horay ayuu ku soo sheegay asmaa kaloo nida laasimi oo niddo la'aan aan la isticmaali karin laba qayb ayay u qaybsamayaan qiyaas iyo shaad shaadkiisii ayuu hormariyey qiyaaskiina qaar ayuu ka sheegay shaadka waxa weeyaan buu yidhi lafdiga fulu ah lu'maanu nawmaanu rag la caynayo calaa wasni fucalu saddexdaa afartaa qayb wey ee lafdiga fulu ah fuludaan macnaheeda muxuu yahay kinaayatun can ismin macrifatin ow kinaayatun can ismin nakira labadaa qool ayaa la isugu khilaafsan yahay basriyiin nakira iyay kinaaye ka tahay ayay leeyihiinoo yaa fulu macnaheeda yaa fulaanu oo kale weeya yaa rajulu oo kale weeyaan bay leeyihin yaa fulaanu ma aha yaa rajulu yaa fulu hoyninow yaa fulatu haweenay haddii lagu wadaana yaa fulatu weeye hoy islaanay wey oo ismi nakira ah ayuu wuxuu ka yahay kinaaya kuufiyiinna waxay leeyihiin ismi macrifuu kinaaye ka yahayoo fulaanoo tarkhiim lagu sameeyey wey yaa fulaanu iyo yaa fulaanatu ayaa la tarkhiimiyey oo fulu iyo fulatu lagu tarkhiimiyey ayay sheegayaan adigu si kastaba ha ahaatee lafdigan fulu ah niduu khaas ku yahay oo nida l-aan lama isticmaalo taa waa mid lu'maan iyo nawmaan oo loo wado kaiiru lumi wa kaiiru nawmi iyaduna wuxuu khaas ku yahay nidda nidda la'aan lama isticmaalo lu'maanu xumaan badanow nawmaanu hurdo badanow wuxuu khaas ku yahay nidda nidda la'aanna lama isticmaalo waa yahay waxaa kaloo samaaca nin la caynayo calaa wasni fucalu loo bineeyo khubahu kii xumaayo lukacu kii basariga ahaayo fusaqu kii faasiqa ahaayo waa samaa calaa wasni fucal inta loo binayo rag in lagu caayo washaaca fii sabi dukuuri fucaluda waxaa qiyaasa ah, haweenay haddii la caynayo calaa wasni facaali in loo dhiso loona nideeyo nidana khaas uu ku yahay haweenayna lagu caynayo bishardi ficligaas laga keenaya calaa wasni facaali saddex shardi waa in laga helaa saddexdaa shardi ficliga waa inuu ulaai yahay mutasarif weliba kaamilu tasaruf waa inuu yahay taamna waa inuu yahay oo kaana iyo akhwaadkeed uusan ahayn saddexdaa shardi ficligii laga helo waa ulaainimo ee kaamilu tasaruf waa inuu yahay ficligana taam waa inuu yahay oo kaana iyo akhwaadkeeda waa inuusan ahayn calaa wasni facaali inta loo dhiso in nin lagu caayaa bannaan oo la yidhaahdo waxaa ujeedaa haweenay lagu caayo la yidhaahdo yaa khabaasi yaa lakaaci yaa fasaaqi in la yidhaahdaa bannaan bayd waxaa jiray meel hore aan ku soo maray uawifu maa uawif baamunaada ayuu waxaan ujeedaa wuxuu ku qoraye mawsuul uawifu maa uawifu uma aawi ilaa beytin qaciidatuhu lakaaci yaa lakaaci tii basarida ahayday weeye macnihii waa yahay munaade iyo waxyaabihii khaaska uu ku ahaa afartaa wasan ayuu ka sheegay saddex wasan waa simaac saddex lafdi waa samaac hal eh, wasanna waa qiyaas oo haweeney lacaynaya calaa facaali in loo dhiso ficlii saddex shardi laga helayna laga dhisaa qiyaas weeye saddexda kalena waa samaaco fulu iyo lu'maan iyo nowmaan iyo nin lacaynayo calaa wasni fucal in loo bina afar wey waaya intaa markuu sheegaa wuxuu raaciyey eh, isagoo u munaasabaynayo haweeney lacaynaya calaa wasni facaali baa loo dhisi soo ma ahayn allay lehe facaalidu carabiyada saddex isticmaal bay ku leedahay sideedaba facaali saddex isticmaal ayay carabiga ku leedahay mid kan weeyaanoo niduhu khaas ku yahay haween ayaa lagu caayaa khawaati iyo lakaaci wey midna waa calab mu'anas uu iska leeyahayoo maa laa yansarif noqonayo ama mebni noqonayo kasle lagu binaaynayo wuxuu ku keeni doonaa musanifka baabu maa laa yansarif yuu ku keeni doonaa waayahay wasanka labaad waxa weeyaan facaali oo ismu ficlu amar loo wado saddexdii shardiyae haddeer aan soo sheegnay ficli laga hela laga dhiso waa ficli ulaai isla markaana taama kaamilu tasaruf kaamilu tasaruf marka la leeyahay waxaa laga ixtiraasayaa ficliga mutasarifba inuusan ahayn oo layse iyo casaa oo kale yahay ama naaqisu tasaruf yahay oo wadare iyo wahaboo kale yahay oo mudaaricunbaa ka yimaada iyo amar waa yahay ficligaa saddexdaa shardi laga helay calaa wasni facaali in loo dhiso ismu ficlu amarna laga dhigaa bannaanoo nasaali iyo daraabi iyo qataali la yidhaahdo waayahay intaa haddii uu sheegaa wuxuu raaciyey wasankii fulu ahaa yee nidaha khaaska ku ahaa allay lehe daruuratu nadmi waxaa la arkay isagoo munaado ahaynoo majruurba ah shicir ayaa lagu arkay oo fii lajatin amsik fulaanu can fulin ayaa la arkay can fulin oo furidiyo la jara weeyaane wafulu lafdigaa bacdu maa shay qaarkii weeye yukhasu bacdu wuxuu leeyahay qaar uusan sheegin oo munaada ku khaas ayaa jira sidaa ayuu bacdi uleeyahay leeyahay wafulu lafdigaa bacdu maa shay qaarkii weeye yukhasu la khasisayo binidaa'i nida lagu khasisayo lu'maanu xumaan badanow nawmaanu hurda badanow kadaa asna waa la mid oo wuxuu ka mid yahay asbaada lagu khasisay nidaha watarada waxaa qiyaasoobay fii sabil unhaa haweenay caydeeda waxaa u qiyaasoobay wasnu yaa khabaasi yaa khabaasi tii xumayday wاlmru amar wاlmru wasmu ficli اlamri buu u jeedaa ismu ficlu amar min aلhulaaثiyi hulaaثi xaal uu ka yimid haakada ficligan ismigan calaa wasni facaalin loo dhisaye haween lagu caynayo munaadahana khaasku la mid yahay wuxuuna kala mid yahay ficligaa saddexda shardi ee laga helay ayaa laga keenaa wasanka khabaasiyoo kale uu ku yimaadaayoo facaali ayuu ku yimaadaa sida nasaali iyo daraabi kasruu ku binaysan yahay cinda bacdi alcarabi qaar ayaa waxay leeyihiin mucrab weeye washaaca waxaa faafay fii sabi dukuuri ragcaydiisa waxaa ku faafay fucalu wasanka khubau iyo lukacu la yidhaahdo walaa taqisasi qiyaasani wajura waa la jaray fi shicri shicri dhexdii ayaa lagu jaray fulu wasanka fulu ah alistiaaatu hada maxaluhaa ida stukiia smun munaadan khufida bilaami maftuuxan ka yaala lmurtada waftax maca almacduufi in karartaya wa fii siwaa dalika bilkasri tiya ida stukiia alistiaaatu istiqaaaa sluqaha waxaa la yidhaahdaa alabu man nidaau man yukhlisuka min shiddatin aw yuciinuka calaa dafciha ruux dhibaato ku haysata inuu kaa fakiyo inaad ugu yeedho oo aad tidhaahdo nihu dhibkana ihayae kaale iga qaad ama yuciinu calaa dafciha dhibaatadii adiguba waad iska reebi haysa inuu kula kaalmeeyuu kula celiyo dhibaatadaas kaasaa istiqaato la yidhaahdaa isilaaxa naxwiyiintana sida musanifka uu sheegayo weeyaanoo mustaqaatu bihi iyo mustaqaatu lahu iyo mustaqaatu calayhi afar rukni buu leeyahay iyo saddex uaa afartaa rukni waxaa ka midoo ugu muhiimsan mustaqaatun bihi iyo mustaqaatun lahu mustaqaatun bihi waa ismiga loo dhawaaqanayo oo laleeyahay kaale wax iga qabo mustaqaatun lahuna musiibada la isugu dhawaaqayo weeye ama ruuxa dhibaatada ay haysee loo dhawaaqayo loogu dhawaaqayo dartii oo waxaad leedahay yaalla zaydin licamri zaydow camaraan kugu yeerayaa zayd waa ninkaad u dhawaaqayso mustaqaafu bihigii wey camarka dhibka uu haystee in eh, dhibkaa laga fakiya la doonayaana mustaqaaun lahu wey haddaba waxaa la yaqaanaa mustaqaau mustaqaahu bihiga saddex isticmaal buu leeyahay saddexda isticmaal munaado caadiya ah in laga dhigo oo la yidhaahdo yaa eh, muxuu ahaa yaa zaydu yaa camru hadduu mudaaf yahayna yaa cabdallaahi la yidhaahdo taa waa waddo waddo labaad ma laam maftuuxa in lagu jiro laam kordhigan in lagu jiro oo la yidhaahdo yaa la zaydin waddo saddexaad laamta inta laga daayo alif reeban gadaal in laga dhigo oo yaa zayda yaa yaziida liaamilina ila cizi saddexdaa isticmaal buu leeyahay musaqaatu bihiga munaado caadiya haddii loo isticmaalo allaba sahalyo haddii qoladii binaha mudanaysay uu yahayna waa la binayni qoladii icraabka mudanaysay haddii uu yahayna waa la nasbinayo waa la icraabi haddii laam maftuuxa lagu jaro laamtaasi raajixa waa xarfuljar shabiihun bizaa'id waa xarfuljar zaa'id shabbahaya ama zaa'idba ah kow mustaqaafu bihiga lagu jarayna waa mansuub calaamatu nasbadana fadxa muqadar e weeye oo yaalla zaydin markaan idhaahdo zayd waa calam mufradeesoo in la bineeyo ma ahayd mushabbah bilmudaaf buu noqdayoo laamtan jirtay ayaa mushabbahun bilmudaaf ka dhigtay mar haddii laam ay jirtay mushabbahun bilmudaaf ayuu noqdayoo mansuub buu noqoni mebni noqon maayo calaamatu nasbadana fatxatu muqadaratu calaa akhiri manaca midhu huna ishtiqaalu aakhir bixarakati xarfiljari zaa'id ama shabiihi bizaa'id midda la yidhaahdaaba qolaa asli weeyale laamte waayahay mustaqaatu bihigana laam maksuuraa lagu jeri oo yaalla zaydin licamrin baad leedahay he licamrin caadi wey laamtiisana waa asli majruurun bilaam calaamatuuljar kasrada waljaaru walmajruuru mutacalliqun bimaxduufin caamil meesha ka xadfan oo munaadaha caamilkii nasbinayey ayaa xadfan oo adcuu ah kaasuu ku tacalluqaya qolaa waxay leeyihiin yaaduu ku tacalluqaya waayahay mustaqaau bihiga mustaqaau bihi kale haddii lagu soo cadfo ka waran yaada haddii la soo celiyo laa maftuuxaa lagu oo yaala zaydin wa camrin ayaad leedahay yaala qawmii wayaalla amhaala qawmii liunaasin cutuwuhum fi sdiyaadin qadrigaan ku soo marnay yaalla qawmii qoladaydiyey wayaalla amhaala qawmii qoladayda kuwii la midka ahay haddiise macduufka aan yaa lagu soo celinin laamtiisa waa la kasrini oo waxaad leedahay yaala zaydin walicamrin licamrintaasi mustakaau bihi weeye wowlcadafka ayaad ku garanay mustakaau bihigaa lagu cadfay maadaama yaada aan la soo celinin laamtiisii waa la kasrini intaasuu ka hadlaya ida stukiisa haddii gargaar la weydiisto ismun ismi ismiga oo munaadan loo nidaynaya khufida waa la khafdini bilaami laam ayaa lagu khafdini maftuuxan xaaluu yahay laamka mid la fadxinayo wadaalika ka yaala almurtadaa kan laga raadi noqdayow waftax fadxi laamta fadxi maca almacduufi macduuf miciisa laamta fadxi in kararta waa haddii aad soo celceliso yaa yaada haddaad soo celceliso weeyaanoo yaala zaydin wa yaala camrinde wa'tiyan la imow laamti fii siwaa daalika kaas wixii aan ahayn bilkasri kasro kula imow fii siwaa daalika daalikada wuxuu u jeedaa mustaqaatu bihiga laa maftuuxa lagu jiray macduufkiisii yaada la soo celiyana laa macduufaa lagu jiray labadaa wixii aan ahayn laamta kasri oo labadaa wixii aan ahayn waxaa soo gelayaa mustaqaatulahuga weligii laa maksuuraa lagu jari iyo mustaqaatu bihiga kii lagu soo cadfaye yaada aan la soo celinin oo yaa la zaydin walicamrin aad labadaasaa soo wada gelaya walaabu masugiita caaqabat alif milu hsmudu tacajubin ulif walaabu maa shay laamtii ustugiita gargaar la weydiistay laamtii caaqabat waxaa la cirbisay alifun alif ayaa la cirbisay wamiluhu kaa waxaa la mid ah ismun ismiga oo duu tacajibin ismiga oo ulifa la bartay yacni wuxuu leeyahay beydka misraaciisa hore wuxuu kaga hadlayaa mustaqaatu bihiga laa maftuuxa in lagu jiro soo ma ahayn mustaqaatu bihiga laa maftuuxa in lagu jaray ahayd soo ma ahan waxaa kuu bannaan laamta inta aad ka daayso alif inaad gadaal ka dhigto oo yaa la zayd yaa la zaydin meeshii ahayd laamta ka tuub yaa zaydaad yaa yaziida liaamilina ila cizin wahinan bacda faaqatin wahwaanin qadrigaan ku soo marray yaa yaziida sidaa in la isticmaalaa bannaan waayahay yaa yaziida icraabkiisii muxuu noqoni yaa xarfu nidaa'in wastiqaasatin yaziidaa munaadan mufradun calamun mabniyun calaa dammin muqadarin dame muqadara lagu bineeyey manaca min uhuuriha damihii inuu daahiro waxaa diiday ishtiqaalu akhri bixarakati munaasaba alfunudbada fadxa waxaan ahayn munaasibu ma aha fii maxalli nasbinna wuu yaallaa ilaa munaado weeye waxaa kaloo bannaan munaado caadiba in laga dhigo yaa yaziidu ama yaa zaydu in la yidhaahdaana waa bannaantao musanifka buu isa sheegay taa waa misraaca hore misraaca labaad wuxuu ku sheegay waxaa bannaan ismi mutacajabu minhu oo lala yaabayo sida istiqaatadoo kale in loo isticmaalo yaa iyo laam fadxisan lagu jiro ama alif gadaal laga dhigo oo waxaa bannaan inaad tidhaahdo yaa lalmaa war biyahaan la yaabanahay wey yaa lalcushbi daaqaan la yaabanahay waa kuu bannaan tahay waxaa kaloo bannaan yaa maaa inaad tiro alif gadaal ka dhigto intaad laamta ka dayso ayaa kuu bannaan mawaadicda iyo xarfunidaha in la xadfo ayaan bannaanayneen toddobada ahaa maalinkii shanaan sheegaan umalayni waxaa ka mid ah mutacajabu minhugani ismigaan mutacajabu minhuga istiqaafaduu la mid yahay lagama xadfi karo laamta waxaa kaloo mowdic toddobaad noqonaya axadka loo dhawaaqayo hadduu baciid yahay ee fog yahay isna lagama xadfi karo walaamu maa shay laamtii ustukiia gargaar la weydiista laamtii caaqabad caaqabad faacilka damiir mustatira oo maada u noqonaya ka dhig laamta u noqonaya ka dhig alifanna mafcuul ka dhig waa bannaan tahay alifan he in la yidhaahda ahayda mawquufan calaa luqati rabiicadhe ama ma ahayd daruuratu nadmibu sidaa u waqfiyey waxaa kaloo bannaan alifun caaqabad faacil oga dhigi mafcuulkeediina xadaf wallaamu maa shay laamkii ustuqiita gargaar la weydiistay caaqabad laamta waxay la cirbisay alifan alif ayay la cirbisay ama caaqabad laamta waxaa la cirbiyey alifun alif ayaa la cirbisay wa miluhu ismigii mustaqaasu bihiga waxaa la mid ah ismun ismi ismiga oo duu tacajubin la yaabu saaxiiba ismigoo ulifa la ogaaday halkaa boqolkii lixaad ayaa ku jooga boqolkii toddobaad bilaabaya afar boqol keliyaa hadhay afgashi waay waa dhammaaday annudbatu hada maxaluha maa lilmunaada jcal limandubin wamaa nukira lam yundab walaa maa ubhima wayundabu lmawsuulu biladii ishtahar kabiira zamzamin yali waman xafar maa shay ijcal yeel maa wixii lilmunaadaa munaada u sugnaa limanduubin mid loo barooranaya mid u sugan u yeel wamaa kii nukira la nakireeyeyna lam yundab loobaba nudbayni ilooba nudbayni karo walaa maa shayna looma nudbayni karo macrifada ha ahaadee ubhimaa la ibhaamiyey wayundabu waa loo nudbayni almawsuulu kii lagu sileeyey biladii kii ishtahara uu ku caanbaxay ka bi'ra zamzamin weeye yelii xaal uu ku xigo waa man xafara halkanina wuxuu ka bilaabayaa musanifka nudba nudbada sida musanifka lafdigii ka muuqataba nido fiican ma aha waayo niduhu waxaa la yaqaanaa lialabi aliqbaal in loo isticmaalo ama lialabi alijaaba inuu ku ajiibo ama uu ku aqbalo ruuxa aad u dhawaaqayso ayaa loogu dhawaaqayaa yaa zaydu markaad leedahay inuu kugu soo jeedsadaad rabto ama warkaaga inuu yeelaad rabto nudbada cidda aad u dhawaaqi cid inay kugu soo jeedsato ama warkaada inay yeesho aad ugu dhawaaqi maba aha maba suuroobi karto marka nudbada niddo ka mid ma aha laakiin sida nidaha loo isticmaalaa sidaa darteeda musanifka wuxuu leeyahay maa lilmunaada munaad xukumkii uu lahaa munaad fiican ma ahay munaad xukumkii uu lahaa nudbo u same nudb waxaa la yidhaahdaa nidaau lmutafajaci calayhi aw ilmutawajaci minhu nidaau lmutafajaci calayhi mid loo argagaxsan yahay inaad u dhawaaqdo ninaa dhintay kii dhintaa waxaad leedahay waa zayda war zaydkaygiiyo zaydaa iga dhinta wa aw ilmutawajaci minhu ama dartiisa mid loo xanuunsanayo dartiisa mid loo xanuunsanaya labuu u qaybsamaya mowdica alamka uu haya xanuunka uu hayo sida waa dahraa dhabarka ay xanuunaya iyo musiibadii dhibaatada keentay xanuunka keentay labadaba waxay soo gelayaan mutawajacun minhu waa musiibataah baad leedahay war dhibaatada igu dhacday nudba labadaa qeyb ayay u qaybsantaa yacnii nidaa'u lmutafajaci calayhi aw ilmutawajaci minhu haddaba ismiga loo nudbaynayo shuruud buu leeyahay sida nidihiioo kale ma ah shuruudda uu leeyahay awalan waa inuu macrifo yahay ismi nakiro looma nudbayni karo waxaa jira macrifo aan loo nidayni karin waayo damiir macrifuu ahaa nidana kuma bannaanayn kii aan nidaha ku bannaanayn nudbana kuma bannaano xagga u dhig oo damiir nudbana kuma bannaanayn nidana kuma bannaanayn damiir loo nidaynayana samaac buu ahaa yaa abjaru bnu abjari yaa anta anta aladii allaqta xiina jucta ayaa baytu shaacira yaa abjaru bnu abjarin abjarkii inaa abjar ahayo yaa anta anta aladii allaqta islaantaad furtay xiina jucta markaad gaajoogtay abaarba haddii la gala islaamihii xarkaha ugu duubtay kulaha barwaaqa un baa lagula joogi karaa adiga marka ninuu caynayey marka yaa anta nidahaasi waa lidaruurati ee wax asal eh ma uusan ahayn damiir mar haddaan loo nidayni karin loomana nudbayn karo nakiroo dhanna looma nudbeeyo macaariftii afarta ahayd shanta ahayd e, ismulishaara calam e, ismi mawsuul kii la idaafeeyey afartaas soo maahayn afartaasa soo hadhi calam iyo ismulishaare iyo ismi mawsuul iyo kii la idaafeeyey afartaasi macrifo mubham ah macrifo waxoogaa tawdiix u baahan looma nudbayn kayni karo iiduna macrifo mubhame waxaa la yidhahdaa ismulishaare iyo ismi mawsuul labadaa waa macrifa isla markaana waa waa mubham mar hadday mubham yihiin waayo ismulishaara lama fahmi karo ilaad ruuxa farta ku taagto haada ismi mawsuulna silada ilaad raaciso lama fahmi karo marka ibhaam baa ku jira ismi mawsuuloo mubham weeye ismulishaarana mubham weeye ayaguna looma nudbeeyo saddexdii macrifoo kalea loo nudbaynaya oo maxay yihiin ismigii al lagu macrifeey iyo calam iyo kii idaafa lagu macrifeeyey saddexdaa ayaa loo nudbeeyaa waayahay ismiga mawsuula wuxuu ka soo reebay musanifka ismiga mawsuul haddii lagu sileeyo sile ismigan mooye cid kale aan lagu silayni karin ismigan sile uu khaas u leeyahay zamzamaa nin qoday ee cabdimualib iyo miduu ahaaba midaa qoday zamzam kiibaad baad rabtaa inaad u oyso waa man xafara biiraa zamzama dheh ee zamzam qoditaankiisa mushtarak ma ahayn ninkaa mooye ninka siladani ninkaa mooye nin kaloo yeelan karaa lama arko mar hadday silada mawsuulkan khaas ku tahay oo mawsuul kaloo la wadaagaa usan jirin alla ileh mawsuulkaa waa loo nudbayn karaa bishari mawsuulka waa inuusan al ayunna ahayn ilaa mawsuulka intiisi badanee albuu watay alladii iyo allatii waxanay ahayd mawsuul al loomana nideeyo loomana nudbeeyo ilaa ayun in la isticmaalo mooye nidihiibaaba ayun loo isticmaalaya nudbada maba la isticmaali karo hadduu al waxaa la lamida ah ayun ayaa mawsuul ka mid ahayd looma nudbeeyo iyaduna ee waxaa loo nudbayni karaa mawsuul laba shardi marka la helo markuusan ahayn mawsuul mawsuulka horta mushtarak waa inuu yahay ayunna ahayn waa shardi shardi labaad waa in lagu sileeyaa sile uu ku caanbaxayee aan lala wadaagin waa in lagu sileeyaa mawsuul kale looma nudbayn karo intaas ku hadlaya maa lilmunaada ajcal limanduubin manduubka munaado fiican ma aha inuusan eh, munaado fiican ahayn waxyaabaha lagu garanayo ismi damiirulmukhaadab loo idaafeeye looma nidayn karo yaa ghulaama ka wax bannaan ma aha waayo laba khitaab ayaayaa wuxuu ku kulmayaa halkii lafdi keliya hulaam iqbaalka iyuu khitaab ku yahay oo macrifo ku yahay kaafkanna dee waa damiiru lkhitaab laba khitaabo inaad hal meel ku kulmisaana laa yajuus wax bannaan ma aha sidaa darteed nid kuma banaana nudbasi waa ku banaan yahay waa ulaamaka inaad tiaa ulaamkaadan oynayaaniho waa banaan tahay ijcal yeel maakii lilmunaadaa munaada u sugnaa limanduubin mid loo barooranaya u yeel wamaa ismiga nukira la nakireeye lam yundab looma barooran karo walaa maa shayna looma barooran karoo looma oyni karo ubhima la ibhaamiye macrifaba ha ahaadee waa mawsuul iyo ismulishaare mawsuul halka soo reeb wayundabu waxaa loo nudbayni almawsuulu kii lagu silayey biladii ismigaa mawsuul almawsuuludu ku tacalluqi ee yundabuda ha ku tacallujinin macnaha baailkaa noqonaya wayundabu waa loo nudbayni almawsuulu kii lagu sileeyey biladii kii ishtahara uu ku caanbaxay lagu sileeyey ka bi'ra zamzamin weeye sida bi'ra zamzam oo kale yelii xaal uu ku xigo waa man xafara waa man xafara bi'ra zamzam baa tiri waa bannaan tahay siladaasi beela zamzam ciddii qodayey muntaha almanduubi silhu bilaalif matluwuhaa in kaana milahaa xudif kadaka tanwiinu اladii bihi kamal bisiilatin aw wayrihaa nilka alamal wamuntaha almanduubi manduudabayaaqadii silhu la xidhiiri bilalifi alif la xidhiiri matluwuhaa aliftaa ka la raacinayo in kaana haddii uu yahay milahaa iyada mid lamidee xudifa waa la xadfo kadaaka ka ayuu la mid yahay tanwiinu ladii kii tanwiinkii kamala bihi uu ku dhammaystirmay min silatin xaal uu sila yahay aw hayriha nirta allow aadgaadhide alamale danta aad leedahay allow aadgaadhide halkanna wuxuu ka hadlayaa ismiga manduubkaa ah, waxaa ku bannaan laba isticmaal munaado caadiga inaad u isticmaasho waa bannaan waa zaydu waa kuu bannaan tahay iyo waa cabdallaahi waxaa kaloo kuu bannaan ismiga manduubka dabayaaqadiisa alif inaad u dambaysiiso oo waa zayda aad tidhaahdaa kuu bannaan waa yahay oo muntaha almanduubi silhu bilalif sidaa ayuu u jeedaa manduubka meesha uu ku dhammaanaya alifu nudbe ku dabadhejiyo waa zaydaadhe istiqaasadii oo kale weeye waxaa isweydiina ismiga markii horeba alif hadduu ku jiranaa ka waran muusa iyo ciisa ayaad rabtaa inaad u nudbayso qaabkeed ugu nudbayna alif ku dheganayd waagii hore he munaado haddii aad ka dhigi dhib ma lehe haddii aad alifunudbadii inaad keenta adooni ismiga aliftuu ku jiranaa xadaf matluguhaa in kaana milahaa xudifta saasuu u wada aliftan meeshii la raacin lahaa waa aakhirkiiya in kaana milahaa alif la mid eh haddii ay tahay xadaf dabada ka mar oo waa muusaa muusaa inaad u nudbayso haddaad dabacdo waa muusaa de he aliftaan ma tii horaa mise alifunudba farqiga lagu kala garanayo khadkaa lagu garanayaayo aliftii hore haddii ay tahay yabaa loo suuraynaya oo musanifkaa keeni doonaaye aliftu hadday saddex ka gudubto yabaa loo suureeya hadday alifu nudba tahayna alifnimaad ugu taagi oo muusaasaa siin la kordha alif lagu reebaad qori qoraalkaasaa lagu kala saaraya waayahay intaa haddii uu sheegay ayaa wuxuu raaciyey ismigan loo nudbaynayaa hadduusan waxba ku daba dheganayn alla sahal ismiga ka waran hadday tanwiin ku daba dheganayd ama ismiga xaraka ahaanba fadxa uma dembaynin maxaa la samaynaya hee ismigan muxuu ahaa alifta aad ku daba dhejini tanwiintii xadaf tanwiintii marka aad xadafto ku daba deji waxaa la mid oo aad e, waxaa lami tanwiinka xaggee saaran yahay ilaa ismi munaadee lama tanwiiniyo wuxuu saaran yahay tanwiinkaasi ismiga mawsuul hadduu yahay sila ilaa ismi mawsuulo silada ku caanbaxay waa loo waa loo nudbayn karaa waa annagii lahayd bi'ra zamzamin zamzami bi'ra zamzamintaasaa silaa zamzamin waa kasrisan tahay sooma wayna tanwiinsan tahay markaasaad u nudbaysay waa man xafara bi'ra zamzamaade min tanwiintiina xadaf kasrihiina xadaf alif ku tag waxaa la mid ah hadduusan sila ahaynee wax kale yahay sida ismiga waa mushabbahun bilmudaaf mudaaf ismi lagu shabbahuu ahaa mushabbahun bilmudaaf isagoo ah macmuulkii uu ku camalfalayee dembeeyey ayay tanwiinta ku jirta khalaas tanwiinta ka gooya aliftii ku taag waxaasu ka hadlaya wa muntaha almanduubi manduub meesha u dambaysa muntaha almanduubi manduub meeshii lagu dhammeeyey xarafkii ugu dambeeyey silhu laxiriiri bilalif min baab alishtiqaalna waa bannaan yahay wasil laxiriiri muntaha almanduubi manduub meeshuu ku dhammaanayey silhu laxiriiri bilalifi matluwuhaa alifta kii la raacin lahaa in kaana haddii uu yahay milahaa alif la mid eh haddii uu yahay xudifa waa la kadaaka kaa waxaa la midoo la xadfi tanwiinuladii kii tanwiinkii kamala manduub u dhammaystirmay bihi maaga min silatin xaal uu sila yahay ow hayrihaa ama silo heyrkeeda xaal uu yahay tanwiinka waxa uu saaran yahay nilta allow aad gaadhid alamaleyada diiladaada iyo danta aad leedahay allow aad gaadhide washakla xatman wlihi mujaanisan in yakun ilfatxu biwahmin laabisan wa wli la xidhiiri ashakla xaraka la xidhiiri ashakla xarakada waxaad la xidhiirisaa xatman waajibnima owlihii la xidhiiri mujaanisan mid u jinsiyoobo in yakun haddii uu yahay alfatxu fatxaha laabisan mid kugu ridayo biwahmin halkanna wuxuu ka hadlayaa ismiga manduubkaee alif u dambaysi macnaheeda muxuu noqonayaa ismiga dabayaaqadiisa waad fadxini laazim waay ilaa alif fatxa waxaan aheenoo sukuurin karaa lama arko waa zaydu ismigii wuu damisnaa alifaad hortaa inaad ku taagta daalkii fadxihe waa zaydaad waa ulaama zaydin ulaama zaydin aad hortaa inaad u nudbayso zaydin wuu kasrisan yahay soo maaha kasraha iyo tanwiinkaba isla xadafay aakhirka fadxi waa ulaama zaydaad kasraha waxaa xarakada waxaa la xadfi dame iyo kasra midkay doontaaba ha noqotee isla markaana aakhirka la fadxinayoo alifta lagu taagi fadxahaasi hadduusan labsi keenaynin fadxaha hadduu labsi keenaya ka waran xarakadii aakhirka saarneed faraha ka qaad iida jiidee xaraka umujaanise ka dhali dama hadduu aakhirka saarnaa damada jiida wow ka dhali kasra hadduu saarnaana kasrada jiida ya ka dhali miiaal wa ulaamahu yaad rabtaa inaad u nudiriso ulaamahu ama ulaamaki ilaan ulaamkeedu waay sooma ulaamaki ulaamahuna nin ulaamkiisii waay unudbe baa lagu yidhi ulaamahu haadan hadaad fadxisood alif ku taagto waa ulaamahaabuu noqona islaambuuba kaa noqonay warkii fadxihii labsi buu keeni waxaa la mida waa ulaamaki kaafka haddaad fadxiso waa ulaamaka hee ninay kaa noqonay islaantiiba si ayan nin u noqonin islaantaan ninkiina naag uusan u noqonin ulaamahu damaha jiida waaw ka dhali waa ulaamahuud waa ulaama kiida intaasuu ka hadlaya washakla wa owli la xidhiiri ashakla xarakada aakhirka saaran xatman waajibnimo waxaad la xidhiirisaa owlihii la xidhiiri mujaanisan xaraf u jinsiyoobo xaraf la nooca waaw iyo ya la xidhiiri in yakuun waa haddii uu yahay alfatxu fadxihii aakhirka la fadxin lahaa laabisan mid kugu ridaya biwahmin wahmi kugu ridi wwaaqifan zidhaa saktin in turid wain tashafa almadda walhaa laa tazid wazid ziyaadi waaqifan xaal aa tahay kelimada mid waqfinaya ha asaktin in turid waa haddii aad doonte wain tasha haddii aad doontaana falaa tazid haba ziyaadinin almadda walha halkanna wuxuu ka hadlayaa nudbada waxaa nidhe alifunud baa loo dambaysiinayaayo wamuntaha almanduubi silhu bilalif laazim ma aha arrinkaasi amarka waxaa la yaqaanaa waajibnimuu sidiisaba tusaa almru yaqtadi lwujuub idaa lam yusrifu saarif waa qaaciide usuuliye ah hee amarka waajibnimo tusaya ruuxii hadlaba amarkiisa biyaanse ah qowlkii ilaah rasuulka iyo meelaha ah, naxwiya mxu usuuliyiinta waa isku khilaafsan yihiin wafcal lada alakari lilwujuubi waqiila lilnadbi aw ilmaluubi waqiila lilwujuubi amru rabbi wa amru man arsalahu linadbi hee rasuulka iyo ilaah keli amarkooda waajiba ah. maye rasuulka iyo ilah laftooda ha la kala qaadee ilaah amarkiisaa waajibahay rasuulka amarkiisa nadbi buu noqonaya khilaafaad noocaasaa jira laakiin raajixu amarka shaarica xaggii hadduu ka yimaado waajib buu tusiya adilo badan ayaana arrinkaa tusinaya taa waa mas'alo kale ujeeddada hadda aan u jeednaa waxay ahayd wamuntaha almanduubi silhu buu ku yidhi musanif la xiriiri waajibnimaa loo malayn lahaa inayaan waajib ahayn ayuu ku tusaya waxaa kuu bannaan alifta haa u nudbe ahaaye haa u sagti inaad ka dambaysiiso xaalatulwaqfiga oo waa zaydaa soo ma ahayn ha u dambaysay waa zaydaa istiqaasadii lafteeda waa ku bannaanayde waayahay waa zaydaa inaad tidhaahdaa kuu bannaan waxaa kaloo kuu bannaan haau saktiga iyo alifta labadaba dabada intaad ka marto oo xadafto ismiga munaada caadi inaad ka dhigto waa zaydu waxaa kaloo kuu bannaan alifta keliya inaad ku gaabsato arrimahaasu ka hadlaya wazid ziyaadi haaa saktin haau sakti ziyaadi waaqifan xaal aa ah tahay kelimada mid waqfinaya in turidu haddii aad doontee wa in tasha haddii aad doontaana falmadda walhaa laa tazid falmadda iyo walhaa inta aad isku cadafto mafcuul iyo macduufkiisii aad ka dhigto laa tazid mafcuul oga dhig macnihiina wuxuu noqoni wain tasha haddii aad doonto laa tazid ha ziyaadinin almadda falaa eh, tazid ha ziyaadinin almadda walhaa madda iyo hamidna ha alif iyo hamidna ha ziyaadin waxaa kaloo suuroobi karaa falmadda ficli maxduufe uga dhig mafcuul walhaana mubtada ka dhigoo laa tazid kaga khabar ama mafcuul uga dhig oo waxaad tidhaahdaa wain tasha haddii aad doonto falmadda faktasir ku gaabso almadda alifta ku gaabso waa zaydaa manfini dalya daa sukuunin abdaa wa qaa'ilun mid dhahaya weeye waa cabdaa waa cabdiyaa waa cabdaa ayuu dhihi man axadkii abdaa muujiyey alyaa ya muujiyey daa sukuunin xaal uu yahay fi nidaai nida dhexda ku muujiye halka wuxuu ka hadlayaa ismi yaaulmutakalim loo idaafeeyey ayaad u nudbaysay lix luqaa ku bannaanaya ismiga yaaulmutakalimka soo maahay lixda luqa waxaa ka mid ahaa ya inay joogto saakinna ay tahay oo cabdii la yidhaahdo wajcal munaadan saxa in yudafliya ka cabdi cabdii soo ka mid maahay cabdii qoladii munaadaha ya-da sugayey reebayeyna oo cabdii dhihi jire marka aynu u nudbaynayaan laba wadda u bannaan ya-dii inta ay xadfaan mawdiceeda inay alif nudba dhigaan waa cabdaa ma ahee ya-dii inta ay fadxiyaan alifu inay ku taagaan waa cabdiyaa labadaasaa u bannaan qoladii yada da sugayey fadxinayeyna oo yaa cabdiya qoladii dhihi jiray alif inay ku taagaan waxaan ahayn uma bannaano oo waa cabdiyaa inay yidhahdaan waxaan ahayn uma bannaano waayahay luqooyinkii kaleo dhan isku dar aakhirka alif inay ku dabadejiyaan waxaan ahayn uma bannaana waa cabdaa inay yidhaahdaan marba alif hadday keenayaan munaadihiisa caadiga inay ku wadaan waa bannaan tahay ee haddii ay doonaan alfunudbe inay ku dabadejiyaan weeye waxa laga hadlayo inay alif ku dabadejiyaan waxaan ahayn waa cabdaa inay yidhaahdaan waxaan ahayn uma bannaano kala fahan marka cabdii qoladii dhihi jiree ya-da reebayey weeye musanifka tan uu ka hadlaya laba luqa u bannaan cabdii ya-da fadxiya alif ku taag waa cabdiyaada ama ya-da intaad xadafto beddelkeeda alifu dhig waa cabdaa labada ayaa u bannaan qoladii ya-da fadxin jiro yaa cabdiya dihi jiray yaa cibaadiya aladiina asrafuu oo kale qoladii dhihi jiray yadii fadxisneed alif inay ku taagaan waxaan ahayn uma banaano oo waa cabdiyaa inay yidhaahdaan waxaan ahayn uma banaano saddexdii luqoo kale dabada ka mar isku dar may afartii luqoo kale waxaa laasim ku ah alifu nudba mar haddii ay ku dabadejinayaan yadii horay bay u xadfanayd ama horay baa alif loogu bedelay yadii horay u xadfanayd ha soo celini alif haddii loo bedelayna in kaana xuliftii oo kale qaati aliftii xadaf aludbana ku dabadeji oo waa abdaadhay intaasu ka hadlaya waqaa'ilu khabar muqadama waman axadka abdaa muujiyey alyaaa yada muujiyey daa sukuunin sukuun mid u saaxiibe xaal uu yahay oo cabdiyi qoladii tire qaa'ilun wuxuu dhahayaa waa abdiyaa waa cabdaa ayuu dhihi waman axadka abdaa muujiyey alyaaa yada muujiyey daa sukuunin sukuun mid saaxiibe xaal uu yahay fi nidaa'i nidaha dhexdii ku muujiyey qaailun wuxuu dhihi waa cabdiyaa waa cabdaa ayuu dhihi wallahu aclam sal allahu wslam bark ala nabiyina